alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu joognay aayadda boqol iyo afartan iyo lix min suurati aali cimraan allah wuxuu inoo sheegayaa nebiyo badan oo diriray oo dagaalamay oo gaalada la diriray inay jiraan oo ay markaa la jirkoodana ay markaa jihaadeen oo dagaalameen kooxa fara badani waka'yin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiirun famaa wahanuu lima asaabahum fii sabiili illah nebiyadaas ay kooxaha badani la dagaal galeen oo ay la dirir galeen oo gaalada ay la diriireen wax markaa baqasho ah iyo wax taagdarro ah iyo wax dacfi ah iyo wax dullow ah oo gaalada ay u dulloobaan midnaba kuma dhicin haddii xataa markaa dil iyo dhaawacba uu haleelo may markaa daciifayn manay baqanaynin ee way sabrayeen way adkaysanayeenoo waa sabrayeen macnaa waxaa loo jeedaa siday kuwaasiba u sabrayeen idinkuna u sabra oo haddii khaswatu uxud yacni xoogaa idinku dhaceen yacni markaa dhaawac iyo markaa dilba yacni markaa hanyatabina ha daciifina gaalada ha u dulloobina ha ka baqanina ee sabra allahna wuxuu jecel yahay kuwa sabraaya wallahu yuxibu asaabiriin kuwa sabraayuu allah jecel yahay markaa sabirka ayaa lagu boorrinaya aayadda qiraa'o kale waa la akhriyey wa ka'ayin min nabii'in qutila macahu ribbiyuuna kasiir yacnii in fara badan oo nebiye ah ayaa la dilay la jirkooda kooxo fara badan la laayoo la dilay marka qiraa'ada qutila ah ishkaal baa culammada qaar soo arooriyeen ku saabsan ilaahay wuxuu u ballanqaaday nebiyada inay haalib noqonayaan kataba allaahu la ana wa rusulii nebiga haddii markaa la dilana oo goob dagaal lagu dilana ciidankii jab baa ku imanaya marka ballanqaadka u allah u ballanqaaday ghalabada u ballanqaaday nebiyada inay khaalib noqonayaan kataba allahu laaqlibanna ana wa rusulii iyo in la yidhaahdo nebiyaa la laayo goob dagaal lagu dilay say isu waafaqaysaa waatay markaa yidhaahdeen taabiciinta qaarkood maa qutila nabiyun fi lxarbi qad weligiiba nebi laguma dilin goob dagaal laguma dilin waa jirtaa nebiyo la laayay laakiin waa nebiyo aan jihaad la amrin nebiyada qaarkood oo aan jihaad la amrin gaaladii inay laayeen waa dhacday aayadaha qaarkoodna waa ku soo aroortay laakiin nebiyadii jihaadka la amray iyagoo jihaadaya oo diriraya oo dagaalamaya in goobtii dagaalka lagu dilay ma dhicin bay yidhahdeen sida taabiciinta qaarkood laga soo wariyey saas aawadee culammada waxay kaga jawaabeen bacdu ahli cilmi in la yidhaahdo qiraa'ada qutila ah naaib faacilkii waxaa noqonaya ribbiyuuna marka cidda la laayay waxay noqonaysaa jamaacaadkan badan ee la socota nebiyada ayaa la laayay kooxo badan oo ka mida laakiin nebiyadii lama dilin oo goobtii dagaalka laguma dilin marka qutila waxay noqonaysaa waa qiraa'o kale naa'ib faacilku ribbiyuunuu noqonaya ee lama odhanaayo qutila huwa nebigaa la dilay ama in badanoo nebiyada ka mida ayaa la laayey macahu ribbiyuuna kasiirun jamaacad badanna ay weheliyaan saa la odhan maayo qutilana ay faacilkeeda damiir mustatira oo u noqonaya nebiga lagama dhigaayo ee waxaa la odhanayaa naay faacilku wuxuu noqonayaa isimka daahirkee ribbiyuuna a buu noqonaya calaa hada laa ishkaal waana sida marka alcallaama maxamed alamiin ashinqiiti uu ku sheegay tafsiirkiisa ou arrinka noocaasa ku nuxnuxsaday waana looga horreeyo culamo horeba waa tilmaameen xaashiyada saawiga laftiisu waaba tilmaamaysaa sidaa lafteeda waa sheegaysaa iyo culamo kaleba waa yahay waxaa soo aroortay xadiis ay dadka qaarkood yidhaahdeen waa la soo wariyo odhanaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diiday nabi in la yidhaha nabi lastu binabiyin wa innamaa ana llaahi laakiin xadiidka noocaasi asal ma leh nabi ma ihiye yacni nebiyullaahi baan ahay qiraa'adka sabciga qur'aanka la akhriyey bacdu sabca waxay akhrinayaan qur'aanka meel kastay kaga soo aroortaba nabi bay akhrinayaan bilhamzi hamze ayay akhrinayan halkanna waa ka mid wa ka'ayin min nabii'in calaa haada xadiidka markaa la sheegaayo nabi ma ihi yacni marka wax sugan ma ahoo asal male nebiyun macnihiisu maxay noqonaysaa ahlucilmiga qaarkood waxay dhahen waxaa laga soo qaatay min annabwati baa laga soo qaatoo nabwadu waxay tahay meesha korraysee taagan baa la yidhaahdaa marka nebiyun waxaa loo jeedaa waa kii sharafta badnaa ee korreeyey sidaa waa la yidhi oo min annabwati baa laga keenay min annaba'i baa laga keenayna waa la yidhioo oo waa tii warka ahayd oo mahmuus bay ahayd asalkeedoo dabeedna markaysaga yaabaa loo bedelay markaasaa markaa yacni markaa lagu idqaamay ya'da markaasee waxay noqotay nabiyun bay noqotay marka waa kii loo warramo waa mambuu yacnii kii loo warramay wey nab'i iyo sharafta ana way sheegeen culammada qaarkood annaba iyo annab'i iyo annabwa calaa kulli xaal inta mid walba yacni nebiga ilaahay waa mid markaa loo waxyoodoo loo warramo oo shay qaybka ka mida looga warramaa ama xagga allah baa looga warramaa oo khabarka looga keenaa iyo awaamirtiiyo nawaahida waana sharaf badan yaho waa korreeyaa waana sharaf badan yahay oo waa korreeyaa ribbiyuuna culamada qaarkood waxay yidhahan waa mansuubun ila rabbi laakiin marka tagyiirka lagu sameeye waa min tagyiiraati nasab oo wakhtiyada qaarkood baa nisbooyinka tagyiiraat lagu sameeyaa aan qiyaasi ahayn oo sidii qiyaaska ahayd laga weecdaa marka tagyiiraadka noocaasaa lagu xambaarayaa yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa ribbiyuuna haddii rabbiyuuna la yidhaahdo marka yacni na waa la mide waa mansuubun ila rabbi in laga tilmaamaayo yacni markaa lafdi ahaanta marka la taxliilinayo lafdigayn u jeednaa weji labaad waxay culamada qaarkood yidhahdeen waa markaa ribba ayaa loo nisbeeyey ribadana waxaa la yidhaahdaa waa jamaacada ayaa la yidhahdaa ama kooxda marka ribbiyuuna waa jumuuc fara badan baa laga tilmaamayaa oo looga jeedaa allah wuxuu inoo sheegayaa mu'miniinta hore nebiyada wehelisay ee la jihaadaysay ee la dagaalgelaysay inay sabraayeen waa inay gaaladii ka baqanayn hadday markaa dhaawacyo haleelaan iyo haddii markaa dilal ku dhacaan gaaladana aynay u dulloobayn aynay sabrayeen hadalkooduna uu ahaa allah inay baryayaan oo allah ay dhaaf weydiisanayaan iyagoo wanaag la imanaya ayaa haddana wanaaggii ay samaynayeen bay waxay ku ladhayaan in allah istikfaar iyo dembidhaaf weydiisanayaan istikfaar iyo dembidhaaf ay weydiisanayaan waxay qiranayaan taqsiir iyo ka gaabin inay leeyihiin oo siday ahayd aynay ula imanaynin oo siday ahayd markaa jihaadkiiyo cibaadadaba ay ka gaabinayaan saas aawadeed bay allah waxay ka baryayaan makfirada iyo dembidhaafka ayay markaa ka baryayaan waxay kaloo allah ka baryayaan inuu allah sugo waayo cidduu allah suga ayaa sugmaysaa iyo inuu allah u hiiliyo gaalada uga hiiliyo yacni isma cajabinayaan oo awooddooda iyo markaa tiradooda yacni markaa qaar isku cajabinaya ma ahoo ah gaalada waa ka libaysananayo waxaanu nahay markaa qaar geesinimo badan ama sidan ah ama sidan ah ama sidan ahoo annagunbaa libinta iska iskale yacni ma odhanayaane way tawaaducayaan allah bay nasriga weydiisanayaan inay muqasiriin yihiin bay qiranayaan dembidhaafkay allah ka baryayaan wamaa kana qawlahum ilaa an qaaluu rabbana kfir lana dunuubana wa israafana fii amrina wa aqdaamana waansurnaa cala alqawmi alkaafiriin marka baryada ilaahay in la badiyo oo allah la baryo allah la tuugo ayaa laga qaadanayaa isimka ee rabbigana rububiyadana lagu baryo oo marka waxa weeye rabbana yacni marka waa ducada qur'aanka ku badan marka la eego adduciyada qur'aanka rabbi iyo rabbana baa u badan ducooyinka sunnada ku soo aroorayna allaahumma baa u badan marka labadaa isim khusuusiyo gaaray leeyihiin oo alkitaab wasunna aad iyo aad waxaa ugu soo aroora yacni allaahumma iyo rabbana ama rabbi qur'aankana rabbi iyo rabbana baa ku badan axaadiista xaggeedana waxaa ku badan allaahumma ayaa ku badan rabbanana waa soo aroortay allah waxa uu yidhi wakaayin min nabiyin qaatala macahu ribbiyuuna kaiir waka'yin min nabiyin kam min nabiyin nebi badana ka'ayin ayidii istifaamiyada ahayd oo kaaf la geliyey weeye wa murakaba min alkaafi wa ayin alistifaamiya labadaasaa la yska saaray dabeedna waxay u dhacday macno markaa istifhaam ayay markaa u dhacday in macnihii istifaamka markaa ina iyadoo keliya iyadoo isku dhan inay markaa faa'iidaynayso khabariyana markaysagaa looga jeedo hadda halkan oo sida kamta istifaamiye iyo khabariye labadaba loogu isticmaalo ayaa marka waxa weeye yacni markaa tanna ay u timi marka kaayintan waxaa loo jeedaa khabariyaa loo jeedaa waxay la macno tahay kasiirun bay la macno tahay wa kaayi min nabiyin luqada carbeedna awjuh kala duwan baa loo isticmaalayoo yacni markaa loogu dhawaaqay yacnii ilaa shan luqaa ku sugan kaa'in iyo ka'in iyo ka'ayin iyo ka'yin iyo yacnii shan markaa ayay ku timi waatuu odhanayo ibnu maalik wa fii ka'ayin kaa'inin wa ka'in wahaakadaa ka'nin wa kaynin fastabin bayd buu ku sheegaa markayse markaa shaafiyadiisa oo uu tilmaamayo shanta luqo ee ka'ayin ay leedahay uu ku kulmina wa ka'ayin min nebiyin nebi badana in badan oo nebi ah qaatala macahu ribbiyuuna kasiir qaatala waxaa diriroo dagaalamay macahu isaga la jirkiisa ribbiyuuna kasiirun waxaa kaloo bannaan qaatalo faacilkeeda inaad ka dhigto damiir markaa qarsoonoo nebiga u noqonaya markaad qaatalo akhrido waanu soo noqon doonnaa qiraa'ada markaysaa markaa mufasirka u asalka ah oo qutilo ah wa ka'ayi min nabiyin nebi badana in badan oo nebi ah qaatala waa dagaalamay nebigaasi wuxuu dagaalamay macahu ribbiyuuna xaal la jirkiisa uu ahaaday jamaacaad fara badan oo kasiirun badane ay la jirkiisa ahaadeen buu diriray nebigu oo qaatalayha faacilkeedu waa huwa oo nebiga u noqonay wuxuu yidhi wa fii qiraa'atin qaatala walfaacilu damiiruhu faacilkuna wuxuu noqonayaa damiirkiisuu noqonaya macahu khabarun mubtada'uhu ribbiyuuna macahuna waa khabar muqadam ah oo mubtada'iisu u yahay ribbiyuuna uu yahay kasiirun iyadu waa sifo lagu sifaynaayo ribbiyuuna sii sifaynaayo jumuucun kasiiratun jamacyo fara badani la jirkiisa ay ahaadeen xaalay la jirkiisa ahaadeen buu diriray nebigaasiyo dagaalamay qiraa'ada kale wa ka ayi min nabii'in qutila in badan oo nebi ah qutila waxa la dilay macahu nebigaa la jirkiisa ribbiyuuna kooxo fara badan baa la dilay kooxahaasoo kasiirun fara badan marka qutilo marka la akhriyo waxay noqonaysaa naa'ib faacilku rabbiyuuna inuu yahay buu noqonayaa nebiga lama diline kooxaha badan ee wehelisay nebiga ee la jirkiisa ahaatay ayaa la laayoo la dilay famaa wahanuu ay famaa jabunuu may baqin limaa asaabahum waxaa haleelay daraaddii umay baqin fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisa ku haleelay oo jihaadka ah oo min aljiraaxi dhaawac ah wa qatli ambiyaa'ihim iyo nebiyadooda in la laayey ah wa asxaabihim iyo asxaabtooda in la dilay ah mufasirku isagu wuxuu ku socdaa in nebiyada markaa la laayo mar layba qutilo iyo qaatalo labadaba faacilkiiyo naa'ib faacilku inuu markaa yahay markaa damiir nebiga u noqonayo laakiin taasi markaa jayid ma aha saynu soo sheegnay ee sida sawaabka ee saxani waxay tahay xawaashidiisa qaarkoodna ay markaa mareenba in la yidhaahdo qutile marka la yidhaahdo naa'ib faacilku rabbiyuunu noqonaya goob dagaal marnaba laguma diri nebi wamaa dacufuu may taag darrayn oo kamay daciifin yacni markaa caniljihaadi jihaadkii kamay daciifin ee waxay ahaayeen qaar jihaadkii samaynaya oo la imanaya wama stakaanuu umay dulloobin cadowgii oo umay khuduucin khadacuu licaduwihim cadowgoodii umay dulloobin khuduucu waa dulliga kamaa facaltum sidaa markaa samayseen xiina qiila goortii la yidhi qutila nabiyu nabigii waa la dilay markii sidaa la yidhi yacnii muslimiinta qaarkood baa iska fadhiistao niyad jabay oo dagaalkiiba aan sii wadine meel iska fadhiistay murugo daraaddeed la fadhiistay wallaahu allah yuxibu wuxuu jecel yahay asaabiriina kuwa sabraaya cala albalaa'i balada ku sabraaya ayuu allah jecel yahay ay yusiibuhum waa sawaabinaya waa ajar siinaya taawiil baa ku sugan maxabadii uu ku awilaayo isaabada ama ajarsiinta laakiin saxdu waxay tahay waa in la yidhaahdo xubbiga la sugo oo la yidhaahdo ilaahay saabiriinta waa jecel yahay jacaylka ilaahayna jacaylka makhluuqaadka lama mid aha kayfkiisana ma garanayno sida laynoogu sheegayno u rumaynaynaa laasimka ka dhalanaya isaabadiiyo ajarsiinta waa yahay laakiin muraadka looga jeedaa ma aha laasimka keliya wamaa kaana qowlahum odhaahdoodu may ahaanin yacni mu'miniinta nebiyada la socota cinda qatli nebiyihim nebigoodii markii la dilay agteeda markaa may ahayn odhaahdoodu maca sabaatihim sugnaanshaha ay sugan yihiin lala qabo wa sabrihim iyo sabirkay sabrayaan lala qabo ilaa an qaaluu ay ilaa qowluhum odhodkoodii ay yidhaahdeen mooyaane wax kale may ahan rabbanaa rabbigayow ikfir lanaa noo dhaaf annaga dunuubanaa dembiyadayada noo dhaaf oo noo xilqari nagana dhaaf wa israafanaa loo farkayagana naga dhaaf ama xadgudubkayaga naga dhaaf tajaawuzana alxadda gudbitaanka xadka aannu markaa ka gudubno xadgudub la nimi bimacnaa dembiye la nimi taana naga dhaaf fii amrinaa umuuraha iyaga gudahooda aanu wax xadguduba kula nimi taana naga dhaaf iidaanan waxay sidaa u odhanayaan iidaanan ogaysinay ogaysinayaan daraaddeed bianna maa asaabahum waxaa haleelay lisuu'i ficlihim in ficilkooda xun daraaddii ay tahay wa hadman lianfusihim iyo hoos dhigis naftooda ay hoos ugu dhigayaan oo ay tawaaducayaan ay tahay oo naftooda ay markaa xumaanta u nisbaynayaan bimacnaa haddii markaa musiiba ama dhibaata nagu dhacdo waxay noogu dhacday waxay tahay dembi aanu la nimid sababtiisa wamaa asabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wa habbit aqdaamana ilaahu addimadayada sug bilquwati cala aljihaad yacnii xoogga aannu markaa jihaadka u leennaho awoodi karayno ta addimadayada ku sug wansurnaa ilaahu noo hiili cala alqawmi alkaafiriin duulka gaaladaa ilaahu nooga hiiliyo annaga libintiiyo guusha nasiib marka allah baa la baryayaa oo nasriga la weydiisanayaa waxaana laga hormarinayaa ictiraaf la qiranaayo dembiga yacni markaa la qiranayo oo ilaahay dembidhaaf la weydiisanaayo marka inuu allah sugo una gargaarana allah waa ka baryayaan mu'miniintu marka ducadu aad iyo aad bay muhim u tahay ducaduna waa silaaxulmu'min qofka muuminka ah yacni hubkiisa markaa weeye marka baryada ilaahay waa in la farabadiyaa markastoo qofku u farabadiyo baryada ilaahayna waxa weeye khayr baa ku badan hadday baryadu ku yaraato ilaahay baryayaana khayrkii waa ku yaraanaya fa aataahum allahu sawaaba addunya fa aataahum allahu allah wuxuu siiyey sawaaba addunya abaalmarinta yacni markaa adduunyo ayuu siiyey annasra waalghaniima yacni nasriga oo guusha ah waalghaniimata iyo haniimada oo furka gaalada laga furanayaa ayuu siiyey haniimadu waa furka gaalada laga furanayo wa xusna sawaabi aakhira wuxuu kaloo allah siiyey sawaabka aakhiro iyo ajarka aakhiro kiisa wanaagsan buu siiyey ay iljannati jannada ayuu siiyey jannada wuxuu ku fasirayaa sawaabil aakhira marka sawaabi way hoos dhigan tahay ay maadaama uu yani markaa keenay tafsiiriye ah yani waxaa la raacinayaa mufasirku inuu mufasarka uu icraabta ka raacayo maa bacda ay cadfu bayaanin aw bedel shatru beytkii waa kii tilmaamayey waxa ay ka dambeeyey ama u cadfu bayaan ama bedel marka sawaabil aakhirati maadaamau caddaynaayo aljannati baa la odhanaya sida markaa kutubta marka xawaashida muxaqaqa qaarkood ay qorayaan aljannata ay qorayaan yani markaysaga ma fiicna ee sawaabku waxay tahay aljannati wa xusnuhu wanaaggiisu wanaagga sawaabka aakhirana wuxuu kala saarayaa sawaabka aakhira iyo xusnu sawaabi alaakhira haddamaarata markii hore wuxuu fasiray sawaabi alaakhira sawaabi alaakhir uu fasiray marka dambena wuxuu fasirayaa yacni xusnu sawaabi alaakhira sawaabka aakhiro iyo ajarka aakhiro yacni kiisa wanaagsanna waa maxay midna waa asal midna waxa weeyaan waa waa ziyaado wa xusnuhu altafadulu fowqa alistixqaaq kiisa wanaagsanna wuxuu noqonayaa altafadulu in lagu galladaysto fowqa alistixqaaqi intay mutaysanayeen wax ka dheeraada oo mudaacafada loo labanlaabayo oo lagu abaalmarinayo markaysagaa isagoo sawaabkii u mudaacafyo labanlaaban yahay tobanlaaban yahay toddoba boqol goor laaban yahay ka badan labanlaaban yahay ama markaa laba jibbaaran yahay waxay noqonaysaa yani xusna sawaabi alaakhira bay noqonaysaa wa atafadulu fowqa alistixqaaq marka sawaab ilaakhirana waa markaa qadarkii asalka ahaa weeye wixii ka dheeraadee loogu daraana waa kiisii wanaagsanaa weeye wallaahu allah yuxibu wuxuu jecel yahay almuxsiniina kuwa samafale ayuu jecel yahay kuwa samafala ayuu jecel yahay samafalku wuxuu u qaybsamaa ixsaan fii cibaadati illaah iyo ixsaan fii mucaamalati alkhalqi waa laba qaybood in cibaadada ilaahay ixsaan lagula yimaado iyo in mucaamalada khalqiga ixsaan lagula yimaado mucaamalada khalqiga marka ixsaan lagula yimaado wa khaaliqi innaasa bikhuluqin xasan dadka kula dhaqan akhlaaq wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan waa alixsaan fii mucaamalati alkhalqi ayay soo gelaysa ina allaha kataba alixsaana fii kulli shay faida qataltum faaxsinu alqitla waida dabaxtum faaxsinu dibxa yacni waxa weeye ilaahay ixsaanka ayuu markaa sharciyeeyey umuuraha dhammaantood in ixsaan lagula yimaado ayuu allah sharciyey haddaad xataa wax dilaysaan oo cid markaa dilkeedu bannaan yahay aad dilaysaan amaba markaa uu mashruuc yahay fa axsinu alqitla qaabkaa u dilaysaan wanaajiya waidaa dabaxtum haddaad doontaan inaad wax gowracdaan ama wax biraysaanna fa axsinu dibxa qaabkaa wax u biraynaysaan ama u gowracaysaan wanaajiya haddaad doonaysaan inaad wax dishaanna sidaa wax u dilaysaan wanaajiya marka ixsaankii mucaamalada khalqiga in ixsaan lagu sameeyo way iska badan tahay way sii kala mudan tahay labada waalid samafalka loo samafalayo ayaa ugu horraysa wabilwaalidayni ixsaana waxaa ku soo xiga ciddii kale markaysaa lala macaamilayaba in lala macaamilo macaamilkooda la wanaajiyo hadday saaxiibbo tahay hadday zawjo tahay hadday markaa qaraabo tahay hadday markaa dad kale tahay yacni marka kullu daalika markaysaga in la wanaajiyo mucaamalo wanaagsan lagula dhaqmo hadal wanaagsan lagu yidhaahdo gacan wanaagsani kaaga tagto waquuluu linnaasi xusnaa waquuluu liladiina aamanuu xusnaa lama odhan maxaa la yidhi waquuluu linnaasi xusna dadka hadal wanaagsan ku dhaha ayaa la yidhi waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum yacni markaa hadalba hadalku ka wanaagsan yahay in la yidhaahdo ayaa markaysa waxaa la shaciyey xataa mujaadalada markaysaa lala dooday ruux haddaanu mucaanid ahayn oo cinaad iyo madaxadaygaanu la imanayn in loola doodo si wanaagsan oo siba siday ka wanaagga badan tahay ayaa fiican hadduu mucaanid yahay iyadu baab kalu leeyihi wajaadilhum bilatii hiya axsan waxaad kula doodaa siba siday ka wanaagga badantay kula dood waa haddaanu mucaanid ahayn saas aawadeed bay ku soo aroortay aayadda kale walaa tujaadilu ahlaalkitaabi ila bilatii axsan ila aladiina dalamuu minhum marka kuwa marka waxa weeye mucaanidiinta iyaga waxa weeye axsaniyada in lagula doodo waa laga reebay oo waxay noqonaysaa si xasana iyagana in lagula doodaayo laakiin axsan aan ahayn sida xasankiina waxay noqonaysaa in waxa weeye markaa yacni la caddeeyo yacni markaa naqsigooda iyo waxa ku sugan markaysa markaa la beyaamiyo la caddeeyo iyo waxa weeye marka laakiin markaa ma aha si xun in lagula doodayo been laga sheegaayo ama lagu been abuuranayo oo markaa been in cid laga sheegaa xataa gaalaba ha ahaatee ma bannaana saas aawadeed markaa shaykhulislaam ibnu taymiya waa ka odhanaya alkadibu laa yajuusu calaa axad walow calaa kaafir yacni cidnaba in been laga sheegaa ma bannaana kulay ku tahay gaal gaalka marka waxawn yani laga hadlayo in lagu been abuuranayo been laga sheegaya maaha haddii bidcoole markaysa waxaa la sheegaayo iyo haddii marka munaafiq la sheegaayo iyo haddii gaal la sheegaayo waa in markaysa markaa been aan laga sheegin marka xasanka ayay soo gelaysaa in runta markaysa waxaa la sheego laakiin marka waxa weeye in yacni markaa si adag loola doodo iyadoo aan markaa xasankii laga tegayn waxay noqonaysaa markaysaga mid mashruuca hadduu mucaanid yahay waayahay xataa waxaa soo gelaysa xayawaanaadka in markaysaga lagula dhaqmo si yacni axsano wanaagsan lagula dhaqmo taasi waa mucaamalada khalqiga lagula mucaamilayo mucaamalo wanaagsan alixsaan fii mucaamalati alkhalqi fii mucaamalati alkhalqi xata alxayawaanaat baa soo gelaya ya yacni qof dumara oo baaqiyada hosinaysan jirtay waxay waraabisay ey nafyihaysay bay waraabisay oo hara'ad markaysaga dartii rayska u leefleefayey khatar ku sugnaa badbaadinta ay aygaa badbaadiso waraabiso ixsaankaa u samaysay baa loogu dembi dhaafo jannada lagu geliyey ya bal ka warran markaysa waxaan yani markaa yani xoolo marka haddii la waraabiyo ka warran yani markaa naftu hayso bal ka warran bini aadam markaysa marka waxaan haddii la waraabiyo macsuumu dam'a yani oo dhiiggiisu dhowran yahay bal ka warran markaysaga muslim hadduu yahay markaysa markaa ka warran ya alixsaan fii cibaadat illaah cibaadada ilaahay in ixsaan lagu sameeyo waxay leedahay asal iyo kamaal asalka cibaadada ilaahay in ixsaan lagu sameeyo waxa u asalaa towxiidka iyo mutaabacada u asala waa in tawxiidka lala yimaado allah keligii la caabudo ayaa marka waxa weeye gunta marka yani ay tahay yani wax allah lagu caabudayaana ay noqoto yani mutaabaco rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo sunnadiisiiyo bidacaan lagu caabudayn oo ishraaggiiyo bidaciiba in laga tagaa waxay ka mid tahay ixsaan fii cibaadat illaah asalkeedii weeye waa asligii weeye kamaalku waa maxay kamaalku waa ka xadiiska jibriil sheegay ya ahbirnii can alixsaan qaala an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waxaa laga jawaabay kamaalu lixsaani fii cibaadat illaah aslu ixsaanka kuma saabsan aslu ixsaanku waa ikhlaaska iyo mutaabacada markaysaga weeye asalku laakiin ixsaan fii cibaadat illaah yacni kamaalkeeda ayaa ah ka uu xadiisku sheegaayo allah waxa uu yidhi kuwii rumeeyeyow in tutiicu aladiina kafaruu in tutiicuu haddaa ateecdaan oo raacdaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay haddaa raacdaan oo ateecdaan yarudduukum calaa acqaabikum yarudduukum waa idin celinayaan calaa acqaabikum cidhbihiinnay dib idinku celinayaan bimacnaa xaaladdii xumayd iyo gaalnimadii bay idinku celinayaan fatanqalibuu markaasaa gaddoomaysaan oo laabanaysaan khaasiriin xaal aa khasaarteen ama nafihiinna khasaarayseen bal illaahu mawlaakum ka soo gurtaasee allah baa gargaarihiinna ah wa huwa allaah khayru nnaasiriin cid gargaartaa waa ka ugu wanaagsan weeye sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu alrucba bimaa ashrakuu biallaahi maa lam yunazil bihi sultaana allah waxau yidhi sanulqii waxaannu ku tuuri doonnaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwa gaaloobay qalbiyadooda gudahooda waxaanu ku tuuri doonnaa oo ku ridi doonnaa arrucba baqasho ayaannu ku ridi doonnaa iyo cabsi ay idinka baqanayaan waxaannu baqashada iyo cabsida ugu ridaynaa bimaa ashrakuu billaah ay biishraakihim maad waa masdariyo yadiyo ficilka ka dambeeya masder laga dhalaalinaya bisababi ishraakihim ishraaggooda daraaddii baanu ugu ridaynaa yacni markaa cabsi iyo baqasho aan qalbiyadooda u gelinayna ugu ridaynaa billaahi allah ay ugu shirki yeeleen oo allahay la wadaajiyeen maa lam yunazil bihi sultaana waxaanu allah xujo iyo daliil u soo rogin in la caabudo aanu ugu soo rogin wa ma'waahum hoygoodu annaaru naar weey wa bi'sa mathwa aldaalimiin wa bi'sa waxaa xumaaday mahwa adaalimiin kuwa e, xadgudbaaya hoygooda ayuu u xumaaday hoygooda kaas ahi allah wuxuu u yeedhayaa mu'miniinta magaca iimaankoogu yeedhayaa waxaanu uga digayaa gaalada inay ateecaan oo raacaan daacada gaalada la ateeco waxa markaa ka dhalanaysa wax xunbaa ka dhalanaya waayo kufriga iyo gaalnimada ayay doonayaan dadka inay u horseedaan oo u celiyaan wax taa ka sokaysana kuma raalli noqonayaan walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tattabica millatahum yacni yuhuud iyo nasaara kaama raalli noqonayaan ilaa diinkooda aad raacdo marka saas aawadeed taacada gaalada la ateecaayo waa in layska jiraa oo layska ilaaliyaa yacni muwaalaadka gaalada laga wali yeelanayo o dhan baa laynoo diidi anwaacda muwaalaadkuna waa badan tahay maxabadiyo jacaylkaa ka mida nasrigiyo gargaarkaa ka mida mudaaharadaa ka mida yacnii taacadaa ka mida rukuunkiiyo iilashadaa ka mida mudaahanadaa ka mida anwaac badan bay u qaybsantaa marka dhammaan waa la diidaya meelaha qaarkood tawalligaa la diidayaa muwaalaadka gaalada laga weliyeelanayo asnaafta dhammaanteed waa soo gelayaan meelaha qaarkoodna noocyada qaarkood baa laynoo sheegayaa nusuusaha qaarkood waxaa ku soo arooraya taacada gaar ahaan ya in e lainoo sheegaayo walaa tutic alkaafiriina walmunaafiqiin yacni gaaladiiyo munaafiqiinta ha ateecin khusuuskii taacadaa la sheegay mar mudaaharada iyo nasrigaa la sheegayaa mar in waxba sirta lagu qarsado saaxiib hoosaad laga dhigtaa la sheegayaa mar mudaahana in la sameeyaa la sheegaya wadduu low tudhinu fayudhinuun mar rukuunkaa la sheegayaa yacni waxa weeye eh, oo marka waciidkiiyo goodiga laynoo sheegaya walaa tarkanuu ila aladiina dalamuu fatamassakum annaar yani waxa weye marba nooc baa markaysa waxaa la sheegaya marna waa la cammimayaa si guud baa loo odhanayaa gaalada markaysaa markaa sokeeye iyo qaar aad jeceshihiin yihiin ha ka dhiganinoo muwaalaad ha siinina ismaan ibnu cafaan waxaa laga sheegay inuu yidhi waddat izaaniyatu low zana nisaau kulluhun gabadha sinaysataa ama garcataa waxay jeclaysataa dumarku dhammaan ama habluhu inay wada sinaystaan ama wada garcadaan waxaa dhibaysa gabadh dhowrsoona inay jirto waayo waa la ceebaynaya laakiin ceebtii haddii lagala simo de waxaa la noqonayaa marka isku mid baa la noqonayaa gaaladuna waxay jecel yihiin markaa kufrigiiy xumaanta zine waa ka xun yahaye in lagala simmay jecel yihiin oo dadku wada gaaloobaan saasay rabaan waxay dadka ugu yeedhayaan u xayaysiinayaan u qurxinayaanna waa nooca bal illaahu mawlaakum huwa khayru nnaasiriin allah baa gargaarihiinna ah mar haddaa mu'miniin tihiin allah baa idin gargaaraya in tansuru allaha yansurkum allahna waa khayru nnaasiriin waxyaaluhu ugu gargaaraayo waxaa ka mida ah gaalada inuu cabsi geliyo sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba bima ashrakuu billahi maa lam yunazil bihi sulطaana cabsi in lagu rido yacni cadowgii gaalaadoy baqaan waxay ka mid tahay waxyaalaha markaa ay gaaladu ku jabayaan waayo waxaa la yahay ciidanku hadduu niyad jabsan yahay oo uu ka baqaayo kollayba uu isleeyahay waa lagaa libaysanayaa dee hore u sii jabay waa colhortii jabay colhortii jabay bay noqonaysaa waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nusirtu birucbi masiirata shahrin yacnii cabsi cadowgeyga lagu rido baa laygu hiiliyo o laygu gargaaray masaafo bil la socdo inay markaa ka sii baqaan oo halkaa cabsidu ka see haleesho ay sii baydadaan ya marka waxaa sababaya cabsida caynkaasa yacni ishraaga ay la yimaadeen bima ashrakuu billaahi maa lam yunazil bihi sultaana intaa keliya maahee aakhirana markaa hoygoodu waa naar weeye hoygoodu waa naar allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow in tutiicu aladiina kafaruu haddaa ateecdaan oo raacdaan kuwa gaaloobay haddaad raacdaan fimaa ya'muruunakum bihi waxa idin amrayaan ku raacdaan yarudduukum waa idin celinayaan yarudduukum way idin celinayaan calaa acqaabikum cidhbihiinnay dib idinku celinayaan waxaa loo jeedaa xaaladdii xumaydaa ku sugnaydeen bay idinku celinayaan oo gaalnimadii aa ka timaadeen bay dib idinku celinayan ila alkufri gaalnimaday idinku celinayaan fatanqalibuu markaasaa gadoomaysaan oo laabanaysaan khaasiriina xaala nafiihna khasaarayseen ama khaasiriina xaala khasaarowdeen khasira waxay leedahay laazim iyo mutacaddi labadaba khasira waa khasaaroobay iyo khasira waa khasaareeyey ya mm, labada mid walba loo isticmaalaa bal illaahu mawlaakum ka soo gurtaase allah baa gargaarihiinna ah naasirukum idin gargaaraayo waxaa laga fahmayaa inaanu gaalada gargaara u ahayn ee mu'miniinta keliya gargaara u yahay ya allahu mawlaana walaa mawlaa lakum waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni allah baa gargaaraha iyaga ah ku dhaha idinku gargaara ma lihin dalika biana allaha mawla aladiina aamanuu wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum daaradu wax markaa gargaaro a maleh wax gargaaro a maleh wa huwa khayru nnaasiriin wa huwa allaah khayru nnaasiriin cid markaa gargaarta waa ka u wanaagsan fa atiicuuhu atiica duunahum iyaga ha atiicine yacni gaalada ha atiicine allah atiica meelaha qaarkood waa soo aroortay iyadoo markaa loo nisbaynaayo mawle loo nisbaynaayo ya uma rudduu ila allaahi mawlaahum alxaq laakiin culammadu laba tafsiir bay ka leeyihin bacdu ahlicilmi waxay dhahen mawlaahum waxaa loo jeedaa mawla almalaa'ika calaa hada laa ishkaal aayadda kalena kama hor imanayso haddii mufasiriinta qaarkood si ay u fasireen walow haba yaraadaanbe yani lagu fasiro oo la yidhaahdo mawlaahum uma rudduu ila allaahi mawlaahum alxaqa waxaa laga tilmaamaya mawla almalaa'ika idan laa ishkaal haddii lagu socdo damiirka in loo celiyo gaalada oo la yidhaahdo waxaweye gargaarahoodii waxaa markaa laga tilmaamayaa mawlahoodii markaysaga waxa looga jeedaa bilmacna alcaam kan muuminiinta lagu gaar yeelanaya almawla bilmacna alkhaas wey almawla ayaa waxay leedahay macno caam ah iyo macno khaas ah mawla wuxuu ugu yahay allah inuu markaa yahay khaaliqa abuurtay ee markaa waxaweeye arsaaqaya ee waxaweeye markaa maamulaya ee qadarkiisu ku dareeraayo yani markaa ee u nicmaynayo yaa abuuro jir siiyey ya yaa arsaaqaya yaa barbaarinayoo korinaya yaa nicmooyinka markaa adduunyo siinaya yaa qadarkiisa iyo markaa amarkiisa qadarigihii ku dareerayaan dee waxa weeye waa almowla bilmacna alcaam ama almawla bilmacna alkhaas waxay tilmaamaysaa annasru waalicaana nasriga iyo icaanada ayay tilmaamaysaa taasaana lagu gaar yeelayaa yacni mu'miniinta lagu gaar yeelayaa marka allah inuu mawle u yahay iyaga keligood aanu gaalada u ahay sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba sanulqii waa ku ridi doonnaa fii quluubi aladiina kafaruu kuwii gaaloobay qalbiyadooda gudahooda waxaanu ku ridi doonaa arucba baqashadan ku ridi doonaa bisukuuni alcayni wa dammiha xaalay erayga arrucba ku sugan tahay caynka reebistiisa iyo caynka godaalkiisa waa laba qiraa'u ku ishaaraya laba qiraa'u ku tilmaamaya alrucba iyo alrucuba hadda maarata yacani waxa weeye fucli iyo fucul yacni marka hore waxa ku yimaada fucli luqatul carab labaduba waa ku bannaan yihiin marka carabi ahaan waa iska qiyaasi yusri iyo yusur cusri iyo cusur yacni rucbi iyo rucub wahaakada adamaarta waayo dammadu waa sakiila sukuunkuna waa khafiif marka waxa weye marna waa la khafiifiyaa carabta qaarkood khafiifiyaan qaarna waxa weeye ma khafiifiyaan marka qiraa'ada labada waa la akhriyo waana bimacna alkhawfa cabsida ayaan ku ridayaa ku tuuraya waqad cazamuu waxay go'aansadeen bacda irtixaalihim min uxudin markay ka guureen gaaladii quraysheed uxud markay ka guureen dabadeed waxay niyeeyeenoo dooneen cala alcawdi noqosho ay soo noqdaan wasti'saali almuslimiin iyo muslimiinta inay dabar jaraanoo xasuuqaan isti'saalku waa dabarjar oo maalintii uxud way dee libaysteen goobta intii dambe muslimiin badanna waa laayeen muslimiin badanna waa dhaawaceen markaa libin bay markaa waxa weeye la tageen markay xoogaa socdeen oo magaaladii madiine ay markaa ka fogaadeen ayay markii dambe iscanaanteen markaasee waxay dhahen intaad libaysateen baa haddana iska timaadeen laa qataltum muxammadan walaalkawaaciba ardaftin ya muxammadna maydaan dilin intaa libaysateen hablihii naasaha buurbuurnaana maydaan soo taxaaban oo markaysagaa faan dambeedka maydaan soo saaran waxba maydaan samayn waar ina celiya ina celiya bay yidhahdeen waxay ku hamiyeenoo dooneen inay soo noqdaanoo madiine mar dambe soo galaan kadibna cabsi baa ku dhacday markaase waxay war libin baynu haysannaaye armaa libintaas laynaga jebiyaayo yacni jab ina haleelaa oo dabeedna ay noqotaa inaynu markaysaga jab la huleello halkaynu libin la carraabi lahayn baqashadaasi markay ku dhacday ayay dabeedna markaa sidaa intay baydadeen bay sidaa ku tageen fa rucibuu way baqeen walam yarjicuu may soo noqon fa racabuu ama fa rucibuu kollay xawaashida muxaqaqaa qaarkood waxay dabdinayaan fa rucibuu bay dabdinayaan laakiin racabuuna waa jirtaayoo baabunafaca inay tahay way sheegayaan xawaashida qaarna waa soo naqlinayaan haddii fa rucibuu la yidhaahdo ay asaxdana waxay noqonaysaa inay tahay waxyaalaha mughayaru siiqaha ah ee bimacnaa haddana markaa loo laqbeeyo yacni markaa waxa weeye faacil oo kale loo laqbeeyo faacil inuu leeyahay ficilku loo laqbeeyo fa rucibuu way baqeen ama fa racabuu way baqeen walam yarjicuu may soo noqon fa racabuu ama fa rucibuu way baqeen mar layba way baqeen walam yarjicuu may soo noqon bima ashrakuu ay bisababi ishraakihim bisababi ishraakihim ishraaqgoodii iyo markaa wadaajintoodii iyo gaalowgoodii daraaddii ay allah cid kale la wadaajiyeen wuxuu la gaarka ahaa wuxuu ku tilmaamayaa maadu inay tahay masdariyanit inay baaduna inay tahay sababiya marka fii isbaatu sababiya sababnimada in la sugayo ayaa ku sugan qolyaha ashaaciradu waxay yidhaahdaan musababku yani wuxuu ku xasilay bisababihi lama yidhaahdo cinda sababihi waa in la yidhaahdaa sababtiisa agtiisuu dhacay oo xasilay laakiin bisababihi in la yidhaahdaa waa arrin khaladay yidhahdeen ya waa arrin khaladay yidhahdeen weliba markayse waxa yidhahen wa arrin ah waaba ka sii badiyeenoo waxay yidhaahdeen yacni qaarkood kufray noqonaysaa bay yidhahdeen halkaasay gaadhsiiyeen dadkaa kasartu alqaaruurata bitaksiirii haddaad tidhaahdo waxay yidhahdeen waa arrin bidcaa baad ku dhacdo quraaraddu waxay u jajabtay jajabintaan jajabiyey daraaddeed ama kasartu alqaaruurata bilxijaara bisababi alxijaara ya cinda darbi bilxijaara waa inaad tidhaahdaa markaa agteedaa jajab ku dhacay dee allaah baa jajabiyey laakiin haddaad marka u nisbayso aad tidhaahdo markayse markaa sababta yani marka waxa weeye dhufashada dhagaxa lagu dhuftay sababteeday ku jajabtay waxay noqonaysaa bay yidhahdeen markaysagaa bidco laakiin kufri ma tahay mise ma aha laba qowl bay agtooda ka leeyihin ya ka eeg markaysaga baajuuriga marka uu markaysa markaa sharxayo jawharatu tawxiidka wuu naskaraynaya wuxuu si arjaxayaa labada qowl markuu soo naqliyo qowlka ah markaysaga ina gaalnimo ahayn ka eg marka xaashiyada dardiirka marka waxaan yani fiqiga maalikiyada marka waxaa saaran yani marka xaashiyatu dardiir oo isaguna marka waxa weeye markaa saasoo kale tilmaamay xataa nadmiyadooday ku tilmaameen ya waalficlu fi taasiiri laysa ila lilwaaxid alqahaari jala wacala wman yaqul bialطabci aw bilcilati fadaka kufru cinda ahli lmillati waman yaqul bilquwati almuudacati fadaka bidciyun falaa taltafiti khariidada waa ka saa odhanaya waa nadmiyadooda ictiqaadka ka midta ficilka saamaynta ku saabsani ilaaha waaxidulqahaarku u sugnaaday ya waman yaqul bitabci aw bilcillati haddii yidhahdo markaa tabci ahaan baa shaygani waxaan awooddan u lahaa isaga iska lahaa haddii la yidhaahdo yacni waxay noqonaysaa gaalnimo weeye ka kaalay taas uma jeedno hadda waman yaqul bilquwati almuudacati fadaaka bidciyun falaa taltafiti kii yidhaahdo awood ilaahay dhex dhigay daraaddeed ayaa shaygani waxaa ku keensaday haddamaha awooduu iska leeyahay miduu iskii isaga keensaday miduu iskii isaga leeyahay maaha waa mid allah dhexdhi biquwatin awdacaha allaahu fii biyuhu haraadka waxay ku bi'iyeen awoodu ilaahay geliyey maaha awooday iska lahaayeen biyuhu cuntadu waxay dheragga u saabtay awoodu ilaahay geliyey daraaddeed dabku wuxuu wax u gubay awooduu ilaahay geliyey daraaddeed maaha miduu iska leeyahay fadaaka bidciyun falaa taltafitii nadiimyadii ictiqaadkii ashaaciraday ka mid tahay waa bidciya kaa xaggiisa ha jalleecin oo muxuu bidci ku noqday dee wuxuu leeyahay markaysaa awoodu ilaahay shayga dhex geliyey baa shaygan keensada oo sababay in waxaasi ka yimaadaan ya wuu sheegayaa markaysa markaa baajuurigu haddii la yidhahdo gurigu wuxuu ku gubtay bisababi naar waa bidco gaalnimo ma tahay mise ma aha laba qowl ba asxaabtaydu ka leeyihiin raajixuna waxay tahay inayna gaalnimo ahayn tuxfatulmuriidka ka eega sharxu jawharaati tawxiid saasuu tilmaamay haddana maca daalik iyagoo sidaa leh ayaad waxaad arkaysaa in fara badan oo iyaga ka mid iyagoo odhanaaya weligaa kurbada iga fayday ama ii gargaaray ama aan gargaar weydiisay haddaba weli dhintay oo laga yaabo ciiddu inay cunto markaysaa uu rufaat iyo camuud yahay ayaa waxay leeyihiin haddii la yidhaahdo markaysa markaa xn inaad gargaar weydiisataa kuma bannaana yacni waxaweye kumana maqlaayo kumana gargaari karo kurbadana kaama faydin waxay leeyihiin waa sababoo yacni markaysa arrinka noocaasi gaalnimo maaha waana bannaanta oo shay aan sabab ahaynna sabab baa ka dhigaysaan waana bannaynaysaan shaygii sababta ahaa ee cuqaladu wada garanayeen dadka caqliga lihi dhammaan inay sabab tahayna waxaa u diidaysaan markaysa markaa taasiirkii saabnimo inuu leeyahay oo waxaaba ka dhigaysa inay tahay markaysaa kufri inay tahay iyo markaysaa markaa bidco yani kufriga ka hoosaysa inay dhex taallo calaa kulli xaal markay leeyihiin musababku wuxuu xasilayaa cinda sababihi laa bihi bihiday diidayaan baa qur'aanka ka buuxda marar badan ku soo aroortay adda maaragta faakhrajnaa bihi min asamaraat faakhrajnaa bihi waxaannu ku soo bixinnay sababta biyaha min asamaraati cindahu maxaa loo odhan waaye maxaa bihi loo yidhi fa axyaa bihi alarda bihi maxaa loo cindahu maxaa loo odhan waaye lawada kale markaysaa musababku wuxuu xasilaa cinda asababi laa bihi ya yacni bihidaa ay diidayaan qur'aanka markaysaa mawaadic fara badan kaga soo aruurtay sanulqi fii quluubi aladiina kafaruu rucba bima ashrakuu billahi maa lam yunazil bihi sultaana bima ashrakuu ay bisababi ishraakihim ishraaggoodii daraaddeed iyo wadaajintoodii daraaddeed ayaannu markaa cabsida qalbigooda u gelinnay bilaahi allah ay u shariig yeeleen oo la wadaajiyeen maxay maa lam yunazil bihi sultaana waxaanu xujo iyo ilaahay daliil u soo rogin ay la wadaajiyeen waxallo waxay caabudayaan ilaahay sukadii waxay soo gelayaan maa lam yunazil bihi sultaana xujatan calaa cibaadatii daliil iyo xujo aanu u soo rogin cibaadada la caabudaayo wa huwa alasnaam yani wahuwadu waxay u noqonaysaa maaga ila waa maa mufrad weeyaane ha ku dhacdo markaysa markaa jinsi iska dhan oo wax alla waxa allah sokadii la caabudo ama lala caabudo ya wa huwa markaysagaa kaa la soo sheegay alasnaamu waa sanamada yacni waxa weye wax allo waxa allah sokadii la caabudo ama sanamo la qoro xisiya ha ahaadaan ama markaysaga ha ahaadaan ama khayrkooda waxay doonaan ha noqdaan xataa hadday doonaan nebiye iyo malaa'ig iyo yacni markaa awliye ha ahaadaan waxallo waxaa la caabudaa allah sokadii ama allah lala caabudaa waxay soo gelayaan maa lam yunazil bihi sultaana ayay soo gelayaan wa ma'waahum annaar hoygoodu waa naar wa bi'sa mahwa adaalimiin wa bi'sa waxaa xumaaday mahwa adaalimiin ma'wa adaalimiin yacni marka daalimiintu meeshay u hoyanayaan ayaa xumaatay ma'wa waxa la meesha loo iisho markaysaa ayaa la yidhaahdaa meesha loo hoydinba hadda laga tilmaamaya alaalimiina alkaafiriina gaalada dulmiga waxaa loo jeedaa dulmigii gaalnimada ahaabaa laga tilmaamaya waayo alamu ulmi waa gaalnimada wey hiya yani ta damiga iyo dhalaacaynta lagu gaar yeelay waa yani hoygooda kaasa weeye allah waxau yidhi walaqad sadaqakum allahu wacdahu id taxusuunahum biidnih xata ida fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi ma araakum ma tuxibbuun walaqad sadaqakum allah wa wallaahi allah baan ku dhaartay laqad sadaqakum allahu xaqiiqee ilaahay run buu idin sheego waa idin rumeeyey wacdahu ballanqaadkiisii buu idin rumeeyey id taxusuunahum biidnih wuxuu ilaahay ballanqaadkiisii idiin rumeeyo run idinka yeelay id taxusuunahum goortaa leynayseen gaalada biidnihi ilaahay idankiisa iyo qadarkiisa aa ku leynayseen biidnihi doonistiisa aa ku leynayseen ama qadarkiisa iyo markaa eh, doonistiisa qadariga aa ku leynayseen oo ilaahay sidaa idin qadaray ama la yidhahdo labada idniba waa koobsanaysaa idnigii sharciga ahaa iyo kii qadariga ahaaba oo sharcanna waxaa laydin amray inaad laysaan qadaranna waa laydin fudaydiyey inaad laysaan xataa idaa fashiltum watanaasactum fi lamri wacasaytum min bacdi maa araakum maa tuxibbuun waxaad laynayseen xataa idaa fashiltum ilama iyo aad baqdeen baad laynayseen watanaazactum tanaasactum ay iskhilaafteen oo la yidhaahdo yacni xataadu haayo waxay u tahay taxusuunahum ama weji labaad waxaa allah waqti idiin dhabeeyey oo dhab idinka yeelay wacdigiisa xataa idaa fashiltum oo la sadaqakum ayay markaa waxa weeye ku tacalluqdaa ilama iyo aabaqayseen wuu ilaahay idiin dhabeeyey oo dhab idinka yeelay ballankiisii ama la yidhaahdo waa jumlo cusub oo markaa la bilaabanayo xataadu waa ibtidaa'iyo fasa ebyaa loo fasiro xataa idaa fashiltum ay fa fashiltum markaa baqdeen wa tanaasactum iskhilaafteen fi lamri umuuraha isku khilaafteen fi lmri ay fi imtisaali alamri amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam inaa fulisaan ay isku khilaafteen bacdina ay khilaafeen bacdina ay ku sugnaadeen wa casaytumaa caasideen min bacdi maa araakum waxaa rasuulka caasideen min bacdi maa araakum markuu allah idintusiyey dabadeed maa tuxibbuun ay aladii tuxibbuunah kaa jeclaydeen uu idintusiyey minkum man yuriidu addunya marka jawaabta idaa maxay noqonaysaa bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen tanaasactum bay noqonaysaa waawgaa masiida litawkiida bacdi waxay yidhaahdeen umma sarafakum bay noqonaysaayo summada ayaa masiide ah labada qowl midna ma fiicno waa laga fiican yahay muqadaro inay tahay u badiyaan markaa jawaabta idaadu oo la qadaraayo taqdiirkeeda culammada qaarkood waxay qadareen inhazamtum waa jabteen yacanii inhazamtum ama baana lakum amrukum amarkiinna baa idin caddaaday ama la yidhaahdo umtuxintum waa laydin imtixaanay taqaadir isku dhow minkum man yuriidu dunya minkum idinkuu idinka mid ahaaday man yuriidu dunyaa mid doonaya adduunyada wa minkum waxaa idinka mid ahaaday man yuriidu alaakhira mid aakhira doonaayo uma sarafakum canhum intaa dabadeed waa idin leexiyey canhum gaalada xaggoodu ilaahay idinka leexiyo oo idinka dabaaloo idinka celiyey markaasaa halkii aa gaalada raadsan lahaydeen la diriri lahaydeen ayaa markaa jabteen uu ilaahay markaa dib idiin celiyey an raddakum bilhaziima wuxuu idiin celiyey liyabtaliyakum inuu idin imtixaano daraaddeed walaqad cafaa cankum allah baan ku dhaartay ee xaqiiqeeya allah waa idin cafiyey oo tafadulan wa ixsaanan ayuu idin cafiyey idinkoo dembi la yimi wallaahu allah duu fadlin waa ka galladda u saaxiibka iyo nicmaynta cala almu'miniina mu'miniinta uu ku galladaysanaayo o u nicmaynaayo aayaddan allah wuxuu inoo sheegayaa inuu ilaahay u dhabeeyo dhab uga yeelay mu'miniinta ballanqaadku ilaahay u ballanqaaday nasriga oo waa loo ballanqaaday ballanqaadkiina waa loo dhabeeyo dhab baa looga yeelay markaasay gaaladii laayeen oo qaybtii hore ee markaa ghaswatu uxud libta waxa haystay mu'miniinta iyagaa libaystay gaaladina waxa weeye yacni baqa ku dhacay yacni waxa weeye waa la eryaday waxna waa laga laayey waa sababta keensatay markii dambe mu'miniintii loo qaybiyey inay dhabarjebinta ka ilaaliyaan oo markaa abuurta ay fuushanaadaan yacni markaa qaarkood ay khilaafeen amarkii oo ay ka soo degeen ay yidhahdeen dagaalku waa dhammaaday ee hadda markaysa markaa haddaba furka aan gaadhno yacni si ay yidhahdeen marka waxa dhacay iskhilaaf haddii iskhilaaf yimaadana cududdu waa daciifaysaa waxa kaloo dhacay cisyaan cisyaankuna jabka ayuu sababayaa wa jucila adillatu waasakaaru cala man khaalafa amrii waatuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam dulliga waxaa laga yeelay cidda amarkayga khilaafta marka cisyaanku wuxuu sababaa jab jabkuna waa musiiba min almasaa'ib waa musiibo musiibooyinka ka mida ah, musiibo kastaana waxay ku dhacdaa bisababi dembi wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum waxaa cisyaankaa la timaadeen markii uu ilaahay idintu siiyey dabadeed waxaa oo nasrigiiyo khaniimada libta ay markaa mu'miniintu heleen waxaa idinka mida qaar adduunyo doonaya iyo qaar aakhira doonaya saxaabada qaarkood waxay yidhahdeen maanu malaynayn wax adduunye doonaya inay naga mid yihiin ilaa aayaddani soo degtay minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira wadaad suufiyadii waaweyneed ka mid ahaa waxaa laga soo naqliyey inuu yidhi fa ayna man yuriidu allah haddii loo qaybiyo laba qayboodoo minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira fa ayna man yuriidu allah xagguu jira haddaba markaysaga kii ilaahay doonaayo ya ka aakhira doonayaa ilaahay buu dee doonaya ka aakhira doonaya ilaahay buu doonaya in la yidhaahdo qofka ilaahay doonayaa dee janno ma doonaayo inuu janno galo iyo inuu markaa naar ka badbaado ma doonayana waa arrin aan sax ahayn arrin saxa maaha arrinka noocaas yacani waxaa laynoo sheegay in cidda wanaagsani ay doonayso dee ay markaa waxa weeye jannada ay doonayso oo allah jannada weydiisanayso oo allah naarta ka magan gelayso yacni waxa weeye xataa nebiyada iyo markaa kulay ku tahay ilaahay janno waa weydiisanayaan naarna waa ka magan gelayaan hadda waa waataa uu eh, allah yidhi man huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman yaxdaru alaakhirata wayarjuu raxmata rabbi maxaa lagu sifeeyey inuu aakhirana ka baqaayo cadaabka aakhira ka baqayo naxariista rabbina uu rajaynayo waa ciddii wanaagsanayd baa laga warramaya wayadcuunana ragaban warahaba wa kaanuu lana khaashiciin tatajaafa junuubuhum can almadaajici yadcuuna rabbahum khawfan wa tamaca marka ruuxu inu yidhaahdo markaa naar ka baqi maayo shay wanaagsan maaha ya inuu yidhaahdo janno ma doonaayo shay wanaagsan maaha waa inuu jannada markaysagaa doonayaa naartana ka baqayaa allahna janno ka baryayaa naarna ka magangelayaa doonista uu allah doonaayo raalli ahaanshihiisa doonaayana diidi maayo taas way iswaafaqayaan ya xadiiskii markaa saxiixa inankii yidhi yaa rasuul allah laa axsinu dandanataka walaa dandanata mucaad yacnii adig iyo mucaad waxa la nuunuuleedihiin garan maayo buuhi oo hagaajin maayo ya maxaad tidhaahdaa buu yidhi nabigaa su'aalaya calayhi salaatu wasalaam as'al allah aljanna wa acuudu bihi min annaar ilaahay baan janno weydiistaa buu yidhi anigu naarna waa ka magan galaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xawlaha nudandin annaguna intaa agteedaan ula nuunuuleennahay ya inaad allah janno weydiisato naarna ka magan gasho in intaasoo kale ah ayaanu markaa la nuunuuleennahay buuhi uma sarafakum canhum liyabtaliyakum walaqad cafaa cankum muminiintii waa la dabaalo gaalada xaggeedii waa laga celiyey oo jabkii ku dhacay maalintii uxud baa lagu dabaalay imtixaan baana looga jeediyey liyabtaliyakum waxaa laga qaadanayaa afcaasha ilaahay inay ku dhacaan bixikma marka isbaatulxikam baa ku sugan xikamka in la sugaayo liyabtaliyakum liajli an yabtaliyakum inuu imtixaano daraaddeed ayuu idiin dambaalo dib idinku celiyey markaysaga jabka ah marka ficilka allah wuxuu u sameeyey si u imtixaano daraaddeed firaqa qaarkood maxay yidhahdaan afcaalullahi laa tucallal ficillada ilaahay lama tacliiliyo oo cillo iyo sabab looma sheego ahlu sunna waljamaaca waxay qabaan afcaasha ilaahay dhammaan waxay ku dhacayaan bixikma xikmadda aan garanno ama yaynaan garanno an waa dhici karta xikmadda inaynu garan weynin laakiin biduuni xikma iyadoo xikmad ka maran ma aha markaysaga allah inuu wax iska samaynaayo wax kastuu samaynaayo allah wuxuu u samaynayaa bixikma ya bixikma u samaynaya walaqad cafaa cankum ilaahay waa idin cafiyey an dembi bay la yimaadeen dembigiina ilaahay waa ka dhaafo waa ka cafiyey ilaahay waa cafow waa cafi badan yahay waa fadli badan yahay ya walaqad cafaa cankum wallahu duu fadlin cala almu'miniin oo mid gallad iyo nicmayn u saaxiiba u mu'miniinta ku galladaysanaayo u nicmaynaayo waxaa laga qaadanayaa yacni dunuubta ay ka mid yihiin sida nebiga in laga cararo calayhi salaatu wasalaam isagoo goob dagaal jooga yacni muslimiinta qaarkood ay ka cararaan annahu laa yantaqidu bihi aliimaan iimaanku inaanu ku burayn iimaanka waa la suga maarta wallahu duu fadlin cala almu'miniin waana la cafiyey ya waxaa laga qaadanayaa ilaahay markay cidda dembe la timaado cidduu doonu cafiyaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa waxay gaalnimo ka sokeeya ilahay wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo ayuu allah u dhaafaa walaqad sadaqakum allahu wacdah walaqad ay wallaahi allah baa ku dhaartee laqad sadaqakum allahu xaqiiqe ilaahay waa idin run sheegay oo run buu idinka dhigay wacdahu ballanqaadkiisa sadaqa waxay ka mid tahay ficillada labada mafcuul toos u qaata ama mafcuulka labaad xaraf ku gaadha hadda labadii mafcuul baa toos loo siiyey ka waxa weeye e, ka hore waxawe sadaqakum damiirka ku jira ee kaafka ah miimkan waa calaamat ljamci ka labaadna waa wadahu wacda ibnu hishaam alansaari kitaabkiisa sharxu shuduuri dahab wuxuu ku sheegaa ilaa toban ficil oo noocaasoo sadaqa ay ka mid tahay oo istakfara ka mid tahay ya toban ficil buu tiriyaa mid walba mafcuulka toos u qaato mid waliba labada mafcuul toos u qaato ama mafcuulka labaad xaraf ku gaadho hadaa baa ka mid ah ihdina asiraata almustaqiim ihdina naadu mafcuulkii koowaad asiraatana mafcuulkii labaad ya ka labaad in xaraf lagu gaadhsiiyana waa dhacdaa wa innaka latahdii ilaa siraatin kii koowaad waa la xadfay kii labaadna ilaa baa lagu gaadhsiiyey wacadaa ka mid a sadaqaa ka mid a istakfaraa ka mid a istakfara labada mafcuul baa in toos loo siiya waa dhacdaa astakfir allaha danban lastu muxsiyahu raba alcibaadi ilayhi alwajhu waalcamalu in xaraf lagu gaadhsiiyana waa dhacdaa fastakfaruu lidunuubihim laan baa lagu gudbiyey markaa kii horena waa la xadfay wacadaa ka mida labadaba in toos loo siiyo ka labaad xaraf lagu gaarsiiyo amaraa ka mida labadaba in toos loo siiyo ka dambe xaraf lagu gaadhsiiyo bacdi kale waa sii badiyeenoo ashyaa kale ku dareen oo ay markaysaga gaadhsiiyeen ilaa lix iyo toban ficil nadmi yarna ay ku kulmiyeen oo ilaa saddex bayd meelahaas ah walaqad sadaqakum allahu wacdah aywa wallaahi allah baan ku dhaartee laqad sadaqakum allahu xaqiiqe ilaahay waa idin run sheegay wacdahu ballanqaadkiisuu idinku run sheegay idinka run sheegay oo run idinka dhigay wuxuu idin run sheegay id taxusuunahum goortaa laynaysiin xasahu adhaba xisahu weeye kabadahu marka la yidhaahdo beerku ku dhuftay weeye ra'asahu madaxuu qaaday xasahu xawaastiisuu tegsiiyey marka taxusuunahum ay taqtuluunahum waayo qofka haddii dareenku ka tago dee waa dhintay waa maadada xasaan calaa qawlin markaysaga laga keenay xasaan min alxusni baa laga keenay mise min alxasi baa laga keenay ma munsarifa mise waa laa yansarif haddii la yidhahdo waa maa laa yansarif waxay noqonaysaa min alxasi in laga keenay xasaan waa kii laynta badnaa haddii la yidhahdo waa maa laa yansarif ziyaadat alif wa iyo calamiya ku sugan haddii min alxusni baa laga keenay nuunku asal bay noqonaysaa saas labadii cilama ma dhammaystirna munsarif buu noqonaya munsarif ayuu noqonaya ti laqbadii labaad weeyaan sax walaqad sadaqakum allahu wacdahu iyaakum ballanqaadkiisii waa idin ruu sheegay allah iyaakum idinka idiin ballanqaaday binnasri nasriga idinku ballanqaaday wuxuu idin ruu sheegay id taxusuunahum goortaa laynayseen taqtuluunahum aad laynayseen biidnihi ilaahay markaa idankiisa aa ku laynayseen ay biiraadatii doonistiisa iyo qadarkiisa aa ku laynayseen xataa idaa fashiltum wuxuu wacdiga iyo ballanqaadka idinka run sheegay xataa idaa fashiltum ilama iyo markaa baqayseen ay jabuntum aa baqayseen canilqitaali dagaalka aa ka baqayseen gaalada aad diriraysaan wa tanaasactum aa iskhilaafaysiin fi mri ay fi imtihaali mri amarka nabiga sal allahu aleyh wasalam inaad fulisaan aa isku khilaafaysiin ay amri nabiy sal allahu alay wasalam amarka nabiga sal allahu aleyh wasalam bilmuqaami fii safxi ljabal yacni sugnaanshaha lagu sugnaado amarkii ku saabsanaa ay isku khilaafayseen buurta gunteeda lagu sugnaado ama asalkeeda lagu sugnaado ama gunteeda lilramyi ganista gaalada lagu ganaayo ee wax lagu ridaayo hadday jihadaa ka yimaadaan aawadeed yacni markaa laydiin amray inaa ugu sugnaataan faqaala bacdukum barkiin waxay yidhaahdeen nadhabu waynu tegaynaa faqad nusira asxaabuna waa loo hiiliyo waa loo gargaaray asxaabteenni wa bacdukum barkiinna waxay yidhahdeen laa nukhaalifu amra nabiy sala allahu aleyh wasalam ma khilaafayno amarka nabiga calayhi salaatu wasalaam wa casaytumaa caasideen amrahu amarka nebiga sala allahu aley wasalam aa caasideen amarka nabiga sala allahu alay wasalam aa caasideen fataraktum almarkaza meeshii lagu sugnaa ah ka tagteen liajli alghaniimati furka daraaddii iyo haniimada daraaddii a uga tagteen min bacdi maa araakum markuu allah idintusiyey dabadeed allaahu allah idintusiyey dabadeed maa tuxibbuuna waxaad jeceshiin oo min annasri lialab buu idin qoray sax lialab alkhaniima sax aniga liajli buu qoreen fataraktumuu markasta ka tagteen meeshii lagu sugnaa ka tagteen lialabi alkhaniima haniimo ama fur doonisaa doonaysaan daraaddeed a uga tagteen waxaa caasideen eh, min bacdi maa araakum markuu allah idintu siiyey dabadeed allaahu maa tuxibuuna waxaa jecesha inuu idintu siiyey alladii tuxibuunahu oo min annasri guul ah wa jawaabu ida idaada jawaabteedana dalla calayhi maa qablahu waxa kutusiyey waxa ka horeeya ay manacakum nasrahu wuxuu idiin diiday yani nasrigiisii buu idinka manciyo idiin diiday mufasiriintu badankoodu waxay qadarayaan idaada jawaabteeda yani marka halkan ficil bay qadarayaan bacdi waxay qadareen manacakum nasrahu waana sida mufasirku qadaray tabcan lisaaxib alkashaaf isagoo markaa raacaya saaxibulkashaaf markaa raacaya ibnu catiya wuxuu qadaray in hazamtum waa jabteen abulbaqaa alcukbari wuxuu qadaray baana lakum amrukum arrinkiinaa idin caddaaday arrinkaana wuxuu uga jeedaa waxa ka dambeeya caddaynayo minkum man yuriid dunya wa minkum man yuriidu alaakhira laakiin taa waa laga fiican yahay taqaadirta kalea ka fiican qaar kale waxay qadaray umtixintu baa laydi imtixaanay markay saasi dhacday iskhilaafka iyo cisyaanka markuu dhacay dabadeed nasrigiisi waa idiin diiday ama inhasamtum waa jabteen ama umtixintum waa laydin imtixaana minkum man yurid addunya waxaa idinka mida mid adduunya doonaaya fataraka almarkasa lilghaniima oo meeshii marka waxaweeye markaska ahaa ee bimacnaa laydinku yidhi jooga uga tegay furka daraaddii yacni haniime inuu doonaayo daraaddied wa minkum waxaa idinka mida ah, man yuriidu alaakhira mid aakhiro doonaya fa sabata bihi ku sugnaaday xataa qutila ilaa la dilay ka cabdulahi bnu jubayr wa asxaabi sida cabdulaahi bni jubayr waa amiirka looga dhigay kooxdaas iyo wa asxaabihii yacni asxaabtiisii kooxdii yarayda ku soo hadhay ilaa toban baa lagu qiyaasaa inay ahaayeen markii horena markaa inta meesha la dhigay konton bay ahaayeen uma sarafakum intaa dabadeed waa idin celiyey oo gaalada xaggoodii wuu idinka celiyey sarafakum waa idin celiyey cafun calaa jawaabi ida jawaabu idaayo qadran almuqadari jawaabta ida oo almuqadari la qadaray waa jawaabtay sifo ka tahay baa lagu cadfay cafun ama mactuufun la yidhahdo markaa macnuhu u dhacayo ama cudifa la yidhaahdo ficil laga dhigo waxaa lagu cadfay calaa jawaabi ida cadfun haddii la yidhahdana waa mactuufun mid lagu cadfay weeye baa macnuhu dhacaya facli bimacna mafcuul calaa jawaabi ida idaada jawaabteeda lagu cadfo almuqadari jawaabtaasu almuqadari la qadaro raddakum bilhaziima wuxuu idinku celiyey shabka sababtiisu idinku celiyey canhum alkufaari ay can ilkufaari xagga gaaladu idinka celiyey liyabtaliyakum inuu imtixaano daraaddeed buu idin celiyey liyumtaxinakum fayadhar almukhlisu uu muuqdo dabeed marka ka mukhliska ah ee ikhlaaska la imanaya niyada ilaahay dartii ee saafiga ah ee adduunye ka maran iyo istusiyaba ka maran min hayrihi cidda kale uga muuqdo walaqad cafaa cankum xaqiiqe allah waa idin markaa cafiyey martakabtumuuhu wixii aa markaa dembi la timaadeen buu ilaahay idinka cafiyey wallahu allah duu fadlin waa ka gallada u saaxiibkaa iyo nicmaynta cala almu'miniina mu'miniinta uu ku galladaysanaya bilcafwi cafinta halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk